alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay baabu maa jaa fi lmusawiriin darsigeenna wuxuu ka bilaabmayaa daliilka shanaad walimuslimin muslim wuxuu wariyey oo can abilhayaaj uu ka wariyey qaala wuxu uhi abulhayaaj qaala lii wuxuu igu yihi caliyu cali bn abi aalib radia allahu canh alaa abcahuka ay alaa ursiluka ma kuu diraa calaa maa bacahanii caleyh ilaa calaa maa arsalanii calayhi rasuulu اllah wixii rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam inaan qabto uu i diray anlaa tadaca waa inaanad ka tegin suuratan sawir ilaa tamastahaa ilaa aada baabiiso ilaa maxawtahaa wagayartahaa min hay-atiha walaa qabranna waa inaanad ka tegin mushrifan ay murtafican irtifaacan kahiira qabri markaa kor loo qaaday qadaraan shareecadu ogolan ilaa saweytahu ilaa aada xabaalaha kale la sinto abulhayaaj waa taabiciyu wasmuhu xayaan ibnu xusein اlasdi alaa abcahukana albachuna waa bimacna alirsaal alaa ursiluka calى اlamri aladi arsalanii calayhi rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam an laa tadaca suuraة ilaa طamastaha xadiidka sidaad aragta musanifku muslim buu kasoo naqilay wuxu uhi walimuslimi fi صaxiixi muslimna lafdiga ku yaala suurata maaha waa timhaala an laa tadaca timhaala ilaa طamastahu manaa bedela suura lakin almacna waaxidu waa isku mid suura iyo timhaal لأن التمثاaل يطلق على الصورة وin lm تkن مجسمة ereyga تمثاal macaanidiisa suura ayaa kamida sawirkaas yaanu noqonba sawir markaa jismi iyo jurmi leh تمثاal waa la idhaahdaa cmuumka markaa xadiidkana waa مkصuص بdawات الأrواح oo sawir oo dhan looma jeedo waxaa loo jeedaa suwaru dawaati اlarwaax jumladan an laa tadaca suurata ilaa tamastahaa waxay ixtimaashaa ay noqon kartaa an takuna bayaana lima bacatha bihi الnabiyu caliyin radia allahu canhu inay caddayn u tahay wixii rasuulku cali uu diray oo ana ay tahay masderiya laaduna ay tahay naafiya marka waxay noqonaysaa khabar limubtada maxduuf oo in la idhaahdo huwa aladi arsalanii caleyhi rasuul اllah ka uu rasuulku ii diray wa an laa tadaca ay cadamu tarki suuratin waa inaanad ka tegin sawir ilaa tamastaha waxaa kale ixtimaashaa an takuna an tafsiiriya antan an laa tadaca laaduna ay noqoto naahiya oo ficilkuna tadac uu yahay an laa tadac uu yahay majzuum bila annaahiya oo macnuhu markaa uu noqdo laa tatruk laa tadaci laa tatruk haka tegin suuratan ilaa tamastahaa tamsu waa almaxwu waa baabiinta shayga la baabiyo iyo takyiiruhu min hay qaabkiisii hore in laga bedelo marka tamsu suura wuxuu noqonayaa maxwuha gebigeedaba la tirtiro aw takyiiruhaa min hay ama qaabka ahayd in laga bedelo ku imanaysa biqaci ra'siha in madaxa laga jaro tusaale ahaan ama laga jaro xubin la-aanteed nooluhu aanu noolaan karin oo xaqiiqatu suura meesha ka saara in lagu sameeyo walaa qabra mushrifan mushrifan ay murtafican can ilardi oo mid dhulka ka sareeya sarayn oo dhanna lama diidana oo macluumaha qubuurta dhulkaa lagu masaxo iyo qabriga ayaan la kala garanin waxaa loo jeeda alirtifaac almamuur biia alirtifaac alma'muur biisaalati huwa alirtifaacu lkafiir waa in aada kor loogu qaado aladii kaanat iljaahiliyatu tafcalu xabaalaha aada bay markaa kor ugu qaadi jireen waanay dhisi jireen tafkiima laha wa tacdiiman iyagoo markaa weyneynaya qofka qabriga ku aasan marka rafci oo dhan ama kor u qaadis oo dhan lama diidana walihaada culimadu marka xadiidka sharaxayaan way qaydayaan irtifaaca la diiday nawowi wuxu uhi fi sharxi muslim fiihi ana sunata ana alqabra laa yurfac cala alardi rafcan kaiira sunuhu waxa weeye macanaa waddadii nebigu alayh isalaatu wasalaam inaan qabriga dhulka aada kor loogaga qaadin qala qurطubiyu fi lmufhim wadahaba اljumhuur ilى ana hada اlirtifaac almamuur biizaalatihi laysa huwa tasniim irtifaacan la diiday ee la is-amray in la suuliyo jumhuurtu waxay ku tageen bui inaanayn tasniimka kala rogista qabriga saa loo kala roge biyo shub loo sameeyo ma yucrafu bihi lqabru kay yuxtarab macnaha qadarka dhulka kor looga qaadayo ee lagu garanayo meeshan inay qabri tahay si loo xurmeeyo wa inamaa huwa lirtifaacu lkaiir alati kaanat iljaahiliyatu tafcalu waa kowrqaadista faraha badan ee jaahiliyadu ay samayn jireen fainaha kaanat tuclii calayha وتبني فوقها تفخيما لha وتعظيما marka qadarka qabriga uu dhulka kaga soocmayo ee lagu garanay meesha inay qabri tahay intaa waa loo baahanya iyada laakiin intaa wixii ka sarreeya ayaa ah koruqaadista qubuurta ee laysu diiday nebiguna alayه الsلaatu sلام xadiidkan uu ku amray in la suuriyo ilaa sawaytahu macnihiisu waxa weeye azalta irtifaacahu yacanaa sarayntiisaasaad suulin wasaawaytahu bimaa cadaahu min alqubuur waxaanad la simi doontaa xabaalaha kale walaysa macna taswiyatu huna walaysa macna taswiyati huna jacla alqabri mustawiya bilard looma jeedo qabriga dhulka la sin oo waxaad ka dhigtaa midaan dhulka laga garanayn bal hada laa yajuuz fii qubuuri muslimiin xabaalaha muslimiinta sidaa loo galaa ma banaana in dhulka lala simo oo la gaadhsiiyo qadar aan dhulka laga garanayn waayo taa waxaa ka dhalanaysa xurumadii dadka muslimiinta xabaalaha ku aasan ay lahaayeen in meel lagaga dhaco waddo laga dhigto la iska dul maro dadka qaarkood hadday doona meesha ku xaajo gutaan wainama asunatu fii qubuuri muslimiin an takuna murtaficata can ilardi qadra shibrin sunu waxa weeye marka laga hadlayo xabaalaha muslimiinta in dhulka kor looga qaado intaa ka la qadara xadiidkani wuxuu baraarujinayaa yunabihu cala alcilati athaaniya min cilatay taxriim اtaswiir sababta labaad ee asbaabaha u waaweyn ka mida ee loo diiday sawirka sababtaas oo ah anahu wasiilaة min wasaa'il shirk sawirku inuu kamid yahay wadooyinka shirkigu dadka usoo maro oo halkuu xadiidku inaga tusinayaa liannahu qarana bayna asuurati waalqabri lmushrif fii wujuubi isaalatihima xadiidku wuxuu xidhiidhiyey qabrigii kor loo qaaday iyo sawirkii oo labadaba in sidaa laga bedelaa inay waajib tahay buu tilmaamay xawaalahana sababta nebigu u amray in la aan kor loo qaadin waa koru qaadista xabaalaha kor loo qaadaa waa mid dadku ay ku fitnoobaan oo inay weyneeyaan na sababto waana waxaa waaqaca aynu ku aragna oo marka dambena dadka gaadhsiisa in dadka xabaalaha ku jira in la caabudo baa alimaamu shaafici raximah llahu tacaala fi lumar arrintaa lafteeda uu ku sababeeyey ibn اlqayim raximah llahu tacala kitaabkiisa igaahat lahfan juska koobaad safxada boqol iyo shan iyo sagaashan iyo safaxaad badan oo ka dambeeya wuxuu ku sheegay muqaarana cajiiba beyna sunati rasuuli الlah wa hadyi asxaabih wma calayhi الnaasu fi اlasminaةi اlmutaahira fi shaأni اlqubuur isgarab dhig aada u layaab badan oo risaala bay noqon kartaa la sharixi karo markaa uu isgarab dhigay siduu ah habdhaqankii nebiga caleyh salaatu wasalaam iyo saxaabadu marka xabaalaha laga hadlayo iyo qaabka loola dhaqmayo iyo dadka waqtiyadan dambe cusuurtan dambe markaa joogaa habdhaqankoodu siduu yahay marka wuxuu odhanayaa qofka isu keena ama isgarab dhiga sunihii nebiga caleyh salaatu wasalaam iyo qaabku amray in qubuuraa loola dhaqmo iyo wamaa kaana caleyhi asxaabu saxaabadiisu wixii ay ku dul sugnaayeen bayna maa caleyhi akharu nnaas alyowm iyo waxaa dadka badankoodu ay maanta ku sugan yihiin ra'a axadahumaa mudaadan lilaakar wuxuu arkayaa habkii nebiga iyo saxaabadu ay xabaalaa ula dhaqmeen iyo dadkan dambe qaarkood si ay ula dhaqmeen inay laba iska soo horjeeda oo munaaqidun lahu midkoodba ka kale u borinayo baxayu laa yajtamicaani abadan wax kulmi kara maba ahaba habdhaqankii nebiga iyo saxaabadu ay xabaalaa ula dhaqmeen iyo dadkan dambe qaarkood qaabkay ula dhaqmayaan markaa tusaalayaal buu sheego wuxuu leeyay rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxuu diiday in salaada xabaalaha loola jeesto dadkaa dambe aan ka hadlayaana yusalluuna cindaha salaaddii bay la doonanayaan rasuulku calayhi salaatu salaam wuxuu diiday in masaajid laga dhigto masaajidkii qof lagu aaso amaba se xabaashi masaajid laga dul dhiso ama in salaada lala doonto kuwanina way dhisayaan buuri haulaa yabnuuna calayha masaajid wayasumuunaha mashaahid bay ku magacaabayaan mudaahaatan libuyuuti illahi tacala iyagoo ku shabahaya guryi ilaah abaalaha ad aragtay waxyaaba masaajidada u eegay ay ka dul dhisan yihiin qaarkoodna masaajidda lagu tukadaaba ka dul dhisanba nebiguna waa arrintuu nahy uhi lacana allahu alyahuuda wanasaara itakaduu qubuura ambiyaai masaajid nebigu wuxuu diiday buu yihi in tiriigiyo iyo laydha laga shido xabaalaha dushooda kuwana waxaabay u waqfinayaan xabaalaha waqfi uga dhigayaan qanaadiil iyo tiriigiyo iyo faynuusye iyo leyrhar laga shido wuxuu rasuulku diiday an tutakada acyaada laa tatakiduu qabrii ciidan baa buri nebigu alay isalatu sala in ciid laga dhigto oo wakti go aan loo samaysto oodhan sanadkiiba maalintaasaynu qabrigaa ziyaarinaynu isugu imanayna wa hawlaa yatakiduuna acyaada wamanaasik kuwana waxay ka dhigteen ciid bay ka dhigteen meel ay wakti go-an yimaadaan waxyaabo gaaran ay ku sameeyaan waxaa siyaarooyinka lagu magacaabo weeye maanta sanadkiiba mar xabaal la ysugu imanayo meel cibaadana way ka dhigteen wayajtamicuuna laha kaijtimaacihim lilciidi aw akar sida ciidda markaa ay ugu kulmaan ama si ka badan baabay ugu kulmayaanba bal qabrigan aw barkadle ku yaala qasaaidka loo tiriyey waxaa kamid oo weliba af soomaali ah in maalinta la siyaaranayo qofka yimaada uu qaadanayo in carafo la taagan yahay markaa iyagaaba qiray taas nebigu wuxuu amray xabaalaha inaan la sarraysiin xabaasha dhulka aada kor looga qaadayna si aan loogu fitnoobin in arrinta noocaasiya laga biiyo marka xadiidkan cali ee aynu akrinay buu keenay iyaguna xabaali bay dhisayaan ama qubada ka dul dhisaan ama masaajid ha ka dul dhisaan ama taabuut ha ku sameeyaan intuba way jirtaa arrintaasina wax allaalo waxay u tarayso qofka meydka xabaasha ku haasani ma jiro bal dadka nool inay ku fitnoobaan unbay sababaysaa waa macne macquul oo la fahmi karo diidmada shareecadu diidday xabaalaha qaar in la dhiso ama la sarraysiiyo oo iminka haddaad eegto xabaalaha ciiddii un markaa la la duldhigay laga soo qoday lagu celiyey haddii wax loogu darina dhagaxan yaroo ciidda haysa la dul saaray cid markaa ku fitnaysan oo wax shareecada khilaafsan ku sameynaysa inta badan arki maysa xabaalaha lagu fitnaysay waa xabaalaha la dhisay ee la sarraysiiyey wey wuxu uhi rasuulku wuxuu diiday can tajsiisi اlqubuuri wاlbinaai alqabri wاlbinaai caleyh in aljas baashan jibs inta leedhaa nuuradii waxaasina waa la mid in xabaalaha lagu sameeyo in la dhiso ayuu rasuulku diiday oo xadiidka jaabire muslim weriye naha rasuulu الlah can tajsiisi اlqabri waan yuqcad caleyh waan yubna caleyhi iyaguna saas xabaalo waxaad arkeysaa inta la dhisay la nuuradeeyey wuxuu rasuulku diiday in wax lagu dul qoro iyaguna waxbay ku dul qorayaan wuxuu rasuulku diiday an yuzaada caleyha hayra turaabi ciiddii laga soo qoday waxaan ahayn mar haddii ku filanto dhulka ay ka soocayso in lagu ziyaadiyo iyaguna waa ku ziyaadinayaan intaa dabeed ba wuxuu ohanaya walmaqsuud ana haulaai almucadimiina lilqubuur almutakidiina almutakhidiinaha acyaada almuuqidiina calayha suraj aladiina yabnuuna calayha almasaajida walqibaab ujeedada hadalkan u leey waxa weeyaan buui kuwa xabaalaa weyneynaya ee ciidda ka dhigtay ee tiriigyada ka shidaya ee dhisaya masaajidayo qubada ka dul dhisaya munaaqiduuna limaa amara bihi rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam waa kuwa si cad uga hor imanaya waa kuwo khilaafay wixii rasuulku alayh الsalaatu wasalaam uu ummadda u sheegay wa dalika itikaaduha masaajid arrimaha waxaa ugu weyn oo ugu daran in masaajid laga dhigto xabaashi salaada lala soo aado ama masaajid laga dul ama masaajidkiiba qof lagu aaso wa iqaadu suraji calayha laydhar iyo iftiinana laga shido wahuwa min alkabair waana mid ka mida ah dembiyada waaweyntaas qad saraxa alfuqahaau min asxaabi axmeda wagayri bitaxriimihi culimada fiqiga islaamkuna waxay si cad u sheegeen hadday xanaabilo tahay iyo hadday culimada kale tahayba arrintaasi inay xaaraan tahay kadib wuxuu ka soo naqilay abu maxamed ilmaqdasi min culamaa alxanaabila inuu yihi walow bi walow ubixat itikaadu suraji calayha lam yalcan inabiyu sala اlla alay slam man hadday banaanaan lahayd mid banaanay ahaan lahayd in xabaalaha la yiha laga shido ama trigii la sudo nebigu cidda samaysay ma nacdalen waliana fiihi tadyiica lilmaal fi gayri fahim markan la dhisayo iyo markan la nuuradeynayo iyo markan dharka qaaliga ee quruxda badan qubuurta qaar lagu dadayo cadarada iyo udgoonka lagu shidayo markan iftiinada iyo tirigyada ama laydhka laga shidayo waxaasi dadka noolla waxba u tari maayo dee guryo dad nooli degan yihin maaha meesha qofkii dhintayna waxba u tari maayo oo qofka dhintay halkaa waxaa u nuurinaya ama ku madoobeynaya halkaa inuu ku raaxaysto oo nicmo uu ku helo sababaya ama lagu cadaabo camalkiisa cabdullahi ibnu cabaas markuu arkay ninkii qabriga taandhada ka dul dhisay wuxuu uhi inzimhu yaa ghulaam fa inamaa yudiluhu camalu ka dulqaad buu ihi yani waa xoolo aada khasaarinayso arintani meydka waxba u tari mayso taandho laga dul dhisay iyo qubado laga dul dhisay xataa u hadhayn maayaan qofka waxaa meeshaa meel hadhaysan oo lagu raaxaysto uga dhigi karaa waa camalkiisa wax kaloo wuxuu tarayaa ma jiro wuxu uhi walina fiihi tadyiica lilmaali fi gayri faa'idati wa ifraata fi tacdiimi اlqubuur ashbaha tacdiim اlasnaam oo tabtii asnaamta ay ku samayn jireen dhismayaal bay u dhisi jireen waxa weeyaan udug bay marin jireen ama ku shidi jireen maryo qurux badan bay dul saari jireen iftiin iyo faynuusiyo tariigyo ayay ka shidi jireen waa ku dawaafi jireen oo ku wareegi jireen wixii jaahiliya ee asnaamta ku samayn jirtay ayuunbaa lagu samaynayaa xabaalaha maanta subxaan allah qala wlaa yajuusu itikaadu masaajidi cala qubur lihada habr wlana nabiya qala lacana allahu lyahuuda itakaduu qubur anbiyaai masaajid yuxadiru ma sanacu waqalat caaisha inama lam yubraz qabru rasuuli illah lianlaa yutakada masjida waxaa nabiga loogu aasi waayey xabaalihii banaanaa ee baqiic si aan salaada loola tegin lianna takhsiisa alqubuuri bisalaati cindaha yushbihu tacdiim alasnaam bisujuudi laha wataqarubi ilayha in xabaalaha lagu gaar yeelo in salaada lala doonto waa mid shabahdaa weyneyntii asnaamta jaahiliya ay ku weyneyn jireen inay u ay u dhowaadaan cibaadaad u sameeyaan waqad ruwina ana ibtidaa cibaadati اlasnaam tacdiim اlamwaat biitikaadi suwari waxaa laynoo soo wariyey waa qisadii qowmi nuux ku saabsanayd in asnaamta in la caabudaaba ay ka bilaabantay in dadkii dhintay la weyneeyo oo sawiradoodii meelaha la sudho watamasuxi biha oo laysku masaxo o la waa laga barakaysanaya wasalaati cindaha wuxuu hi intaa dabadeed ibn اlqayim waqad aala اlamru bihaulaai dulaali mushrikiin ilaa an sharacuu lilqubuuri xaja kuwaa lunsan ee mushrikiinta ah shirkigii jaahiliyada asnaamta usamayn ir ku samayn jirtay ayuunba iyaguna qubuuraha ku samaynayaan waxay xabaalaha u jideeyeen bu uhi xaj wadacuu lahu manaasik acmaal iyo cibaadaad kuwii xajka shabahana waa u dejiyeen xataa صanafa bacdu gulaati fi dalik kitaaba wasamaahu manaasiku xaji اlmashaahid ilaa kuwa arrintaa ku talax tegay qaarkood ay qoreen kitaab kitaabkaana wuxuu ku magacaabay manaasiku xaji اlmashaahid yaعni cibaadaadka xajka xabaalaha loo xajiyo iyo qubuur اlawliyaa mudaha mudahaata minhu bilqubuuri lilbeyt اlxaraam dee manaasiku xaji beyt illaahi alxaraam baynu naqaanay soo maha qur-aanka iyo sunnaha ba lagu sheegay culimadana kutub ay ka qoreen marka isna xabaalihii buu ku shabahay gurigaa ilaahay xurumeeyo kacbada ah walaa yakfa ana hada mufaaraqaة lidiin اlislaam wa dukuulu fi diini cibaadaة اlasnaam shakino kuma jiro ma qarsoona arrintaasi inay tahay diintii islaamka oo laga huleelay oo laga tegey iyo inay tahay gelis la galay diintii sanab caabudka innaga lafteenna waa saas oo kale xabaalaha qaarkood waxaa la odhan jiray oo dee mid qarsoon aan ahayn qofka intaasoo jeer tagaa uu xajiyey khalaas xaj uma baahan qabrigan aw barqadle ku yaallaba ka mid ah waxaa kaloo loo sameeyey acmaasha halkaa lagu sameynaya markaad eegto acmaal markaa acmaashii xajka shabahda xajka waxaa lagu yaqaana in kacbada lagu dawaafo halkaa marka la tago markaa qabrigaa ku yaala ayaa lagu dawaafi jiray taasina wax muran geli kara ma aha waxaanu anagu shaahidno aanu indhaha yaga ku aragnay wey oo aanu tagno goobjoog aanu ahayn waxna looga soo warreyma ama kitaab aanu ka akrinay maaha marka dawaafkii kacbadoo kale ayaa halkaa lagu sameynayay waxaa kale oo acmaasha xajka ka mida ramyuljimaar jamaraadka saddexdaa in dhagax tuur lagu sameeyo iyadoo arinta noocaasa ilaahay lagu weyneynayo lagu caabudayo nabiyullaahi llaahi ibraahimna sunadiisii la nooleynayo siduu yihi rasuulku alayh salatu slam halkaa buur baa ku taalla ay magacyo u sheegaan buurtaa saddex meelood oo dusheeda ah ayaa sida saddexda jamarado dhagax tuurka loogu sameeyo loogu sameynayay waxaa kale inuu ognahay qofku markuu xajiyo xoolo hadi la idhaha buu qalaa oo ilaahay subxaana watacaala u waajibiyey oo qofka markaa qaarinka ah ama mutamatica ah ayaa lagu waajibiyey inuu hadigaa qalo halkaa xabaasha dusheeda xoolo badan baa lagu qali jiray dadkuna sida ay carafo oo kale isugu yimaadaan bay halkaa isugu iman jireen kullu haada waa in xabaalaha lagu shabahay oo loo ekeysiiyey xaju beyt اlahi اxaraam dad badan oo muslimiini jahliga awgii arrinta noocaasa kumay baraarugin oo wax ilaahay loogu dhawaanayay moodayeenoo diinta islaamka kamid a lakin fi xaqiiqa ciddii samaysay waa cid diin dadka ka kaxaynaysa wey oo u kaxaynaysay ilaa diini cibaadat اasnaam oo waxaan la sameynaya wixii asnaamta loo samayn jiray wey markaasa waxa la yaab le haddana adoo arkaya masaladaas u dhigan tahay wadadii nebigu ay caddahay iyo saxaabadu dadkan dambe siday u khilaafeenna ay caddahay ayaa haddana qofka wadada nebiga ee cad ee axaadiidaasi ay tilmaantay kutubulxadiid ku qoran oo xataa kuwa aynu ka hadlaynaa laftoodu ay akhriyaan ay dhigaan ayaa qofka waddadaa nebiga calayh isalatu salaam mara idha war sidaa nebigu sheegay xabaalaha loola dhaqmo qofkaasaa loola yaabaya oo lacaaya la aflagaadeynaya odhanaya wahaabi baa tay alla wanaagsana wahaabinimadaas hadday taas wahaabinimoba tahay mar haddii ku dayashadii nebi maxamed magacaa loo bixiyey dee nebi maxamed in lagu dayda wax wanaagsan weeye isagii baa la odhanaya bidci baa tahay subxaana allah qofkii xadiidkii nebiga ku taagnaa dadkii waxaasoo bidcaa la yimi axaadiidii nebiga saa u khilaafayna isuma arkaan inay bidco ku sugan yihiin waa quluubtoodu ilaahay foorariyey ibn اlqayim wuxuu ku gebagabeeyey fandur ilى hada tabayun اlcadiim u fiirso kala tag kala duwanaanshaha weyn ee u dhexeeya beyna ma sharacahu rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam wuxuu rasuulku ummadda u jideeyey isagoo xagga ilaahay looga waxyooday beyna ma sharacahu rasuulu اllahi salى اllahu tacaalى عalayh wasalam waqasadahu min الnahyi oo nahyigana uu uga qasdiyey cama taqadama dikruhu fi اlqubuur uu diiday waxaa hore aynu usoo sheegnay ee xabaala lagu sameeyo bayna ma sharaca haulaai waqasaduuh bal siday u kala duwan yihiin eeg wuxuu nebigu jideeyey in xabaalaha lagu sameeyo iyo nahyigaa xabaalaha ku saabsan wuxuu uga qasdiyey iyo kuwani waxay jideeyeen in xabaala lagu sameeyo iyo waxa ay jideeyeen waxay uga jeedaan waxaa kaloo xadiidkan aynu ka baranaynaa masalada ku saabsan wujuubu taxdiimi اlasnaam alatii tucbadu min duuni illah inay waajib tahay in la burburiyo oo meesha laga saaro oo la suuliyo sanamada la caabudo oo aanay banaanayn dhulka muslimiinta sanam markaa inuu ku yaallo waayo hadii sawirkii aan laba caabud ahaynba la diiday oo nebigu yihi walaa suuratan ilaa tamastaha maxaad u malaynaysaa sawir sanam oo weliba la caabudaya maxaad u malaynaysaa mid la caabuda ah bukhaariyo muslim waxay wariyeen can jariir bn cabd illaahi albajali qaala qaala lii rasuulu llah alaa turiixunii min dilkhalas rasuulka ilaahi wuxuu yihi jariirow sanamka dilkhalasa la idhaahdo miyaad iga raaxaysid culays buu qalbigeega ku hayaa marka waa sanamkii qabiilatu dows ay caabudi jirtay alkacbat lyamaniyana waa lagu magacaabi jiray markaasa waxaan ku ihi rasuulka rasuulka ilaah waxaan ahay nimaan fardafuul fiican aan ahayn oo fardaa markaan fuula waan ka dhacaa fasaka fii sadri laabtaydu rasuulku alayh isalaatu wasalaam sidaa ugu dhuftay faqaala allahuma habitu wajcalu haadiya mahdiya ilaah fardaa ku sug buu ihi mid hanuunsan oo xanuuninaya oo isna la hanuuniyey ka dhig marka konton farda fuula oo qoladeydii kamida reer axmus baa la odhan jiray anoo la socda ayaan baxay buu ihi sanamkaasaan gaadhay waan gubay uma ataytu annabiya sala اllah alay slam faqultu ya rasuula allah wallaahi ma ataytuka xataa taraktuhaa mila aljamali اljrab rasuulka ilaahay oo kugumaan soo noqon ilaa sanamka aan ka dhigay sidii awr cadhoobay cadhadu waa xanuunka dubka kaga dhaca geela markaa dhogortii oo dhan baa ka dhacaysa etana harag madow baa soo harhaya maana baalkaa waan dhuxul madow baan ka dhigi wey fadacaa liaxmusa wa khayliha Ah, qabiilada axmus iyo fardaheed iyo fardafuulkeediiba rasuulku u duceey waliba baraka ayuu ugu duceeyey hal ishkaal baa haddaba iman kara oo dadka qaarkoodna ay soo arooriyeen oo waxaa dhacday casrigan daalibaan markay afghanistan qabsadeen markii hore afghanistan waxaa ku yaala sanamka la idhaha buuda sanamkaasi dad badan oo adduunya dusheeda ku nool noolbaa ayaa caabuda oo qolooyinkaa markaa indha indho yarto ay u badan yihiin jayna iyo jabaan iyo markaa waxay bilaabeen sanamkaa inay burburiyaan wadaaddo waaweyn oo markaa caalamka joogay baa arrinta noocaasa ku ictiraado o yihi way khaldan yihin shubahaadna waa yuusuf alqardaawi baa kamid ah shubahaadna waa soo arooriyeen ay ka mid ahayd in saxaabadu aanay burburin asnaamtii ay ugu tageen masr iyo shaam iyo sida abulhawl iyo ila waa sanam qadiime eh. marka waxay leyihin asnaamta burburinteedu hadday waajib tahay saxaabada burburin laha waa l nabigaa amray alayh الsalatu salam in la burburiyey soo ma si xadiidkaa jariir ku cad xadiidkan cali ku cad walaa timhaala ilaa tamastahu tan saxaabadana ixtimaalaad baa ku jira waa marka koobaadee waxaa dhici karta sanamadaas dhulkii la deganaa ee magaalooyinka ahaa iyo deegaanada saxaabadu ay furteen inay ka fogaayeen dadka badankoodu aanay garanaynba walaa yaxtamuuna biha wax macnaana aanay u yeeli jirin waa talabaad waxaa dhici karta annaha haddii xataa ay ogaadeen annaha kaanat mahjuura wax layska dadkii waa wada islaameenoo wax layskaga tegay oo cidina aanay caabud ahayn oo kal macduum ayay noqotay wax halis oo markaa muslimiinta xaggeeda kaga furan aanu jirin waxaa kale oo culimada qaar ay yidhaahdeen kaanat madfuuna taxta arimaal wax aasmay bay ahaayeenba oo ciiddu ay qarisay markaa saxaabadu mabay ogeynba azarkali sheekhii la odhan jiray muariqa ahaa ayaa la weydiiyey ahraamta iyo abulhawl iyo asnaamtan maxay saxaabadu u baabiin waayeen ma arken saxaabadu hal ra-ah saxaaba aladiina dakaluu misr saxaabadii masr galay miyay arkeen faqaala kana akaruhaa mamuura birimaal asnaamta badankooda waxaan kuwa ciidi qarisay walaa siyamaa abalhawl marka wax xujiya arrinta noocaasiya kuma jiro ixtimaalaad badanna waa leedahay axaadiidii nebiga ayaana meesha taal ay waajib tahay in loo hogaansamo rasuulka aleyh الsalaatu wasalaam lagu adeeco qaala fiihi masaa'il alula ataqliidu adkeynta ashadiidu ee daran ee fi lmusawiriina kuwa wax sawira bimacnaa ku soo arooray oo xadiidka ibnu cabaas ee muslim wariyey nebigu wuxu uhi kulu musawirin fi nnaar mid kastoo wax sawiray naar buu gelaya yujcalu lahu bikuli suurati sawarahaa nafsu yucadabu biha fi jahannam sawir kastoo uu sawirana naf baa loo gelinaya markaasaa jahanamo dhexdeeda lagu cadaabaya ama sawir kastoo uu sawiray sababtii baa naf loo abuurayaa jahanamo dhexdeeda ku cadaabta xadiidka caaishana waxaa ku sugan ee bukhaari muslim weriye ashad nnaasi cadaama yowma alqiyaama aladiina yudaahiruuna bikhalqi illah sababta loo adkeeyena waynu garan karnaa waxaa loo yaqaano taswiirtu waa suwa adabi maca allah ilaahay kamuu adabsan qofka wax sawiraya bal yatashabahu biاllahi subxana watacaala waa qof ilaahay isu ekeysiinaya wey walihada aba xadiidka uu nebigu uhi yudaahiuuna bikhalq illah man da ladii dahaba yakhluqu ka khalqi macnaa waa mid igu soo xadgudbay oo xuduudaydii soo galay weyi oo xaqaygii sheegtay waa talabaadee waa wasiilatun ilaa aqbaxi shay huwa shirk sawirku wuxuu waddo u yahay shirkiga waa wax la sameeyo waxa u xun athaniyatu atanbihu baraarujinta la isku baraarujiyey cala alcila sababta sawirada loo xaaraantimeeyey weliba loo adkeeyey arrintaas wahuwa huwa ciladuna waa tarku ladab weyi waa in qofka waxyaabaha ruuxda la sawiray uu ka tegay aadaabtii waajibka ku ahayd ee ahayd inuu ilaahay kula dhaqmo waayo waa qof isku dayay inuu wixii ilaahay oo kala sameeyo sida ilaahay wux u sameeyo kale inuu u sameeyo ilaahayna dee isagunbaa alkhaaliq albaari almusawir cid kale inay markaa sifadaa yeelataana ma banaana walihaada baa ilaahay arrintaa ku ishaaray fi xadiid اqudsi waman adlam miman dahaba yakhluq ka khalqi macnaa qof ilaahay subxaana watacaala edabdaro kula dhaqmay inuu yahay waa kuma kaa u qasdiyey in sida waxaan u u sameeyo kale inuu u sameeyo kaa u qasdiyey waa kuma macnaa waa qof edabdaro igula dhaqmay oo khasaaistaydiiy wixii aniga i gaarka ahaa oo khalqiga iyo taswiirku uu kamid yahay faraha la galay weyaan macno athaalidatu atanbihu baraarujinta laysku baraarujiya calaa qudrati ilaahay awoodiisa wacajzim iyo awood darada bani aadamka liqowlihi uu yihi falyakluquu ha abuuraan daratan ha abuuraan shayga u yar ama dhuuricaso oo xabatan ama xabad raashina aw shaciirata marka arrintaas maxay muujinaysaa ilahay awoodiisa fallahu khalaqa makhluuqaatin cadiima akbara bikabiir mima dukira fi xadiid ilahay wuxuu abuuray makhluuqaadka aadka u waaweyn oo saddexdan xadiidka lagu sheegay aada uga waaweyn aldara walxaba wاshaciira wallahu khalaqa aljibaal wاsamaawaat wاlaradiin khalaqa allahu lbixaar khalaqa allahu hadi makhluuqaat alcadiima min almalaaikati wagayrihi insaankuna waa caajizu tamaama can khalqi asgari shay insaankuna awood uma laha shayga u yar inuu abuuro waa kaasoo xabad heeda ma abuuri karo khalqiga insaanka loo idaafeeye tabaark allah axsan lkhaaliqiin ilahay markuu yihi waa khalqiga taxwiilu shay min suurati ilaa suurati ukhra insaanku wixii ilaahay uu sameeyey buu rogrogayaa laakiin wax isagu uu samaynayo hal abuurayaa ma jirto marka hada daliil calى qudraة الlahi subحana wataعaalى wacajzihi wa hada min adilaة الtawxiid sida hore inoo soo martay mar hadduu ilaahay yahay qaadir calى kuli shay iyaguna ay yihiin caajizuuna cajزa taama waxay daliil u tahay in ilaahay uun xaq u leeyay in la caabudo cid kale in la caabudana aanay banaaneyn oo dee ilahay cibaadada wuxuu ku mutaystay bikamaalihi wa min kamaali qudratu inuu sifaat lkamaal oo dhan leeyahay awooddu ay ka mid tahay marka wixii aan sifaatulkamaal lahayn dee in la caabudo may mutaysano xaq uma leh alraabicatu caddaynta la caddeeyey biannahum kuwa wax sawira ashaddu nnaas inay dadka kuwa u daran cadaaban waxaa laga qaadanaya min qowlihi sala allahu alayh wasalam ashaddu nnaasi cadaaba aladiina yudaahiruuna bikhalqi illah markanu xadiidka sharaxayna saynu sheegnay ishkaal baa lagu soo arooriyey waxaa la yihi alaysa alkaafiru ashadda cadaaba min musawir ka sawir wax sawiray iyo gaalka keebaa cadaab daran hal kaafiru sooma dab xadiidka marka maxaad kaga jawaabi ashaddu nnaasi cadaaba aladiina yudaahiruuna bikhalqi illah man cindahu jawaab fadal ha muxuu ugu cadaab daran yahay dembigan yani jinsi hada demb in la dhaahdo <clears throat> ashadiyadu waa nisbiya o waxa weeyaan jinsu hada nooc buu ugu cadaab daran yahay haye haye diyaar garooba idinku jamaca in la idhaahdo waa bitaqdiiri min oo macnuhu muxuu noqonayaa min ashadd الnaasi cadaaba taa maxaa ayadaya baynu noo xoojinaya bitaqdiiri min xadiidku yihi riwaayadda muslim waxay ku timi bilafd ina min ashadd الnaasi cadaaba oo mintaaba ku jirtaba jawaab kale haye yan kama ashadiyada macnaheedu maaha cidi cadaabka daran lama wadaagto maaha se ilahay ala fircawn ba u yihi adkhilu ala fircawn ashad alcadaab ma ashad lcadaab inuu ku gaar yahay un fircoon iyo colkiisa kuwo kale oo markaa cadaab daran ilaahay uu ku cadaabay yowma alqiyaama waa jira aye jawaab kale aye in lagu xambaaro an yuxmal xadiid calى alxaala alati yakfuru biha alati yakfuru fiha almusawir xaaladda ka wax sawiray sawirista uu ku gaaloobayo oo ahayd goorma in wax la sawiro lagu gaaloobaa aye fadl nacam ida qasada almudaahaat ida sawara qaasida biha almudaahaat waxbuu sawiray taswiirtana wuxuu ga jeedaa inuu ilahay isku shabaho tashabah biاllah aye goorma kale kufri ahayd aye ida sawara litucbad الsura hadduu sawiro si uu caabudo marka xaaladana waa lagu fasiray ayib الخامسة أن الله ilaahay yakhluqu waa abuuraya bicadadi kuli suuratin sawir kaste tiradii oo nafsan naf ah oo yucadab naftaasoo yucadabu la cadaabayo huwa isaga yucadabu la cadaabayo biha iyada lagu cadaabayo almusawiru kii wax sawiray fi jahanam marka xadiidkan saynu sheegnay laba macno ayuu ixtimaalihi yujcalu bikuli suurati sawaraha nafsu yucadabu biha fi jahanam badu waa sababiya waa laamu tacliilki oo kale oo yujcalu liأjli kuli suurati waxaa la abuurayaa sawir kaste daraadi ama sababtii oo sawaraha u sawiray nafsun baa la abuuraya yucadabu biha fi jahanam hadduu boqol sawir sawiray boqol nafood buu ilaahay abuuraya naarta jahanamo dhexdeeda ku cadaaba ya la haha badu waa bimacnaa fi oo yujcalu waa la yeelayaa fii kulli suuratin sawir kastoo uu sawiray dhexdii nafsun baa la yeelaya yucadu biha fi jahanam sawir kastoo uu sawiray baa ruux la gelinaya dabeetana sawirkii oo ruux la geliyey baa naarta jahanamo dhexdeeda ku cadaabaya mar kasta oo markaa sawirkiisa uu batana nafaha jahanamo dhexdeeda ku cadaabaya way badanayaan marka yaxtamil an takuna albaab bimacna fi fayakunu lmacna yujcalu fi kuli suurati sawaraha ruux watucadibuhu hadihi nafsu fi naari jahanam wayaxtamil an takuna sababiya yakunu macnaa yakhluq llahu bisababi aw liajli kuli suurati sawarha nafsa tucadibu hadihi nafs fi jahanam markaa musanifku labadaa macno keebu qaatay isagu aye in nafa la abuurayo labada macno waa maxay in nafa la tira ah sawiradu sameeye la abuurayo nafaas qofkii ay jahanamo ku cadaabayaan kaasuu qaatay kalabaadnaba maxa in la ihahdo sawiradii uu sawiray laftoodii baa ruux la gelinaya asaadisatu annahu yukalafu waxaa lagu ilzaaminaya lagu kalifayaa an yanfuqa inuu afuufo fiihaa suurada dhexeeda aruuxa kulifa an yanfuqa fiiha aruuxu laysa binaafiqin marka arrintaasina dee xad looma sheegin soo ma ilaa goormay soconaysa arrintana dee tacdiib baa looga jeeda marka miyaanay ka dhalan inuu cadaabkiisi daa'im noqdo hadduu gaal ahaa de waa iska cadda gaalka dee cadaabkiisu waa daa'im gaalku ha noqdo ama kafir asliya ha noqdo kufriga ku dhintay ama ha noqdo mid taswiirta lafteeda ku kufriyey sida kii xalaashaday oo kale taswiir xaaraannimadeeda la isku waafaqsanya amaba se waxa weeyaan taswiir ilaahay xaaraantimeeyey xalaasha ama mudaahaad uga jeeday ama inuu caabudo u sawirayay kuwaas waa waadix laakiin ka muslim ahaa ku dambaabay taswiirta miyuu cadaabkiisu daa'im ahaanaya aye marka xadiidkan see la odhanaya ila inaanu cadaabkiisu go ahayn weyaan dahir xadiid kulifa an yanfuka fiha الruux walaysa binaafik ya cadaabku miyuu mustamir daa'ima ahaanaya waa nooc cadaaba takliifkani ha ama maya intaana gaadhin wax kale daa'ima noqonayo xadiidkan see la odhanaya haddaba calaa maada yuxmil xadiid ile daahirkiisu waa inu cadaabku daa'im ahaanaya haye sheekha boobin daa boobin adiga maahe haye zajr iyo tashdiid baa looga jeedaa waa inu loogama jeedo in takliifka noocaasi weligiiba saa ku soconayo ila taa waxaa ka dhalanaya dawaam اlcadaab waa cadaab muslim in cudib laa yaduum muslimka haddii la cadaabana fi laakhira cadaabkiisu daa'ima noqonayo waay inagii kasoo naqilo xaafid ibn xajar waqad istushkila hada اlwaciid fi xaqi muslim faina waciid alqatil camda yanqaطic cinda ahli الsuna maca wuruudi takhliidihi eg wuxuu kala mid dhigay xaafidku qofkii muslimka dilay oo naarta dee takhliid baa loo sheegay soo ma oo macnaheedu yahay dawaamu alcadaab fi naari jahanam haddana ahlu suna waxay dhahn la arrinkaas wuu go-ayaa takhliidka aayadda kusoo arooray nisana maxay ku xambaareen bixamli الtakhliid calى mudati طawiila wa hada alwaciidu ashaddu minhu labada keebaa daran takhliidka ahlu sunnuhu ay yidhaahdeen wakti dheer buu ku jirayaa baa loo jeedaa weligiiba u ku jiraya looma jeedo iyo cadaabka xadiidkan lagu sheegay keebaa daran kanaa daran xadiidkan lagu sheegay waayo waa muqaya bima laa yumkin cadaabkan halkee qaayo bardhamaad looga dhigay waxaan suurtoobahaynba oo ilaa goormuu soconaya ilaa uu ruux ku gelinayo ruuxna miyuu gelin karaa ma gelin karo falaa yasix an yuxmal calى ana muraada anahu yucadabu zamana طawiila uma yatakhalas marka kanoo kale lama odhan karo waxaa loo jeedaa wakti dheer baa la cadaabaya kadibna cadaabku u go-aya wاljawaabu anahu yatacayan tawiil اxadiiث calى ana almuraada bihi الzajru الshadiid bاlwaciid waxaa looga jeedaa in qofka muslimka ah aada looga eriyo looga fogeeyo taswiirta oo lagaga fogeeyo bilwaciidi biciqaabi اlkaafir in loogu goodiyo ciqaabkii kaafirka oo kale inuu la kulmayo marka waa min baab اlwaciid waciidkuna qad yatakhalaf soo ma liyakuuna ablaga fi lirtidaaci wa aahiru ayru muraad daahirkiisoo ah in cadaabkaasi weligiiba uu ku soconayo laqaayadiisa waaa laga dhigay ilaa ruux ku afuufayo ruuxna kuma afuufi karo mid loo jeeda maaha wa hada fi xaqi alcaasi bidalika waxaana dee tafsiirka ama taawiilkaas uu noqonayaa qofka caasi ku ah taswiirta wa ama man facala mustaxilan falaa ishkaala fi asaabicatu almru amarka lays amray bitamsiha baabiinteeda idaa wujidat sawirkii marka la helo sida xadiidka cali ku xusan alaa tadaca suurata ila amasta wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alih wasaxaabi ajmaciin